kale lawaa barbardhac iyo kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha doorka yaanan wanaag saxbiyaal meel kasta aad joogtaan talaado weeyaan waana kuwii soddonka bisha kuwa sanada saaxibada barnaamijka ciyaaraha doorkeyana waxaynu eegi doonaa maanta waa maalinta kama dambaysta suuqa kaliibsiga waana maalinta loo yaqaano ddland day saaxibada waxaynu eegi doonnaa koox kubadda cagta chelsea ah iyo weliba koox kubadda cagta benfika wada hadallo toos xalay yeesheen iyadoona maanta doonayaan inay markaa ka hadlaan arinka ciyaaryahanka la enzo fernandes waxaynu eegi doonaa koox kubadda cagta chelsea ah. waxay diyaar u tahay milyan in ay farta ka saaraan koox kubadda cagta benfica laakiin madaxweynaha koox kubadda cagta benfica reo costa ayaa laga sugayaa jawaabta ah in uu yeelo ama inuu diido sidoo kale saxabada waxaynu eegi doonaa kooxda cagta the gandaris waxay doonayaan maanta midkood inay soo qaataan kaseedo oo ka tirsan kooxda kubadda cagta brighton waana qodobka koowaad iyadoona haddii ay waayaan ay qaadan kareen ciyaaryahanka la yihahdo oo ka tirsan kooxda cagta chelsea iyagoona sidoo kaleetaynu eegi doonno xakiim siyaaj hadda wuxuu ku sugan yahay magaalada ee baariis isagoo maanta dhammaystiri doona kubiirista kooxda kubadda cagta b h g sidoo kale saaxibada waxaynu eegi doonaa kanselo wuxuu ku biiray kooxda kubadda cagta ee bayer munig wararka suuqkaliibsiga ayaana ka marneen iyadoona kooxaha sida liverpool iyo manchester united iyo manchesity aysan iminka suuqa ku jirin laakiin way dhici karayaan wararka shoogga ah in markaa suuqa ay sida liverbool oo kale xidii qadax ay qaadan karayaan saaxiibada waxaynu eegi doonaa anigoo cabdirashiid ibraahim cali aadila socodsiinaya abdirasaaq barnaamijka oo farsamaynaya ee kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha doorka yanan sans Sam, on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, oh, oh, waayaa saaxiibada waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha doorka yeenen saaxiibada iminka dhegeysanayana fursadaynu siin doonaa waxayna ka hadli doonaan suuqa kaliibsiga oo iminkan gabagaba maraya iyadoona saaxiibadaynu isla eegi doono wararka suuqa kaliibsiga sida koox kubadda cagta arsenaal oo kale oo gorgino iyo waliba ninka laraa midkooda ay doonayaan koox kubadda cagta jelsiya xaaladeeda nala falaqeyn doonaan xaalada koox kubadda cagta mancity beb waxa uu gebi ahaanba iska fasaxay ninka layirahdo kanselo mid kamid a ah xidigaha ugu muhiimsanaa labadii sana ugu dambeysay dhanka eh, difaaca dambeedka midig ama dambeedka bidixba ninkan meelo badan ayuu ka ciyaari karaya laakiin ugu dambeetii bayer ayuu siiyey fikradaha ay kasoo dhiiban doonaan saaxiibada iminkaba dhegeysanaya fursadda aynu siin doonaa balse aynu ku bilaabnay kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta benfica xalay kulanayay yeesheen iyadoona ah tobabaraha kooxda kubadda cagta benfica oo shaaca ka qaaday haddii kooxda kubadda cagta chelseaa ay markaa diyaar u yihiin boqollabaatanka milyan in la siin doono laakiin xalay kulamo kala duwan ayaa ka socday magaalada borto ee wadanka bortuqiiska waxaana halkaasi ku wada shoorayay mas-uuliyiinta kooxda kubadda cagta chelsea uu hogaaminayo ninka iskale kooxda kubadda cagta chelsea todi bohli sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta benfica ninka layihahda raya costa madaxweynahooda ayaa xalay kulanka ka qayb galay isagoo markaasi diiday caasho sharafeed oo ay markaasi familigiisa u sameeyaan marka waana ka hadlayeen arinka kooxda kubadda cagta chelsia xalay kulamada way badnaayeen iyadoona weli kooxda kubadda cagta bafika gaar ahaan madaxweynaha kooxda kubadda cagta bafika ninka layrahda raya coster uu dabcan weli marka uusan go-aan ka gaarin in la fasaxo laakiin waxaa la saadaalinayaa tobanka saacadood ee su aadan in markaa kooxda kubadda cagta chelsea weliba kooxda kubadda cagta bafika ay heshin doonaan marka benfica waxay doonayaan wiilkan in lacag rikoor ah ay ku fasaxaan noqdana ciyaaryahankii ugu horeeyey ee british markaa yimaada ama horyaalka brmelig yimaada yacni lacagaha ugu fara badan markaa dabcan lagu iibsada jak ayaa hadda ah boqol milyan ninka kooxda kubadda cagta enstefinle la kadibna yimid kooxda kubadda cagta mancity laakiin hadda rikoorka waxaa jebin doona ciyaaryahanka layhahdo enzo fernandes oo hadda ka tirsan kooxda cagta benfica waxaana hadda ku dhow yahay kubirista kooxda cagta chelsea hadaba kooxda kubadda cagta chelsea ujeedadu waxay tahay in ciyaaryahaankan ay qaataan kadibna ciyaaryahanka layirahdo gorgino ay farta ka saaraan kooxda kubadda cagta the ganars oo ay markaa dabcan gebi ahaanba markaa ay siiyaan maadaama ciyaaryahanka layirahda gorgi xilli ciyaareedkan markii uu dhammaado free noqon doono laakiin kooxda kubadda cagta ee arsenal iyagana waxay ujeedadooda tahay inay gacanta ku dhigaan ciyaaryahanka layirahda kasedo oo hadda ka tirsan kooxda kubadda cagta brighton kasiido kooxda kubadda cagta ee arsenaal ku dhawaad toddobaatan milyan ayay markaasi ogol yihiin the ganars inay bixiyaan laakiin breyton ayaa madaxadeeg adeeg bilowday oo ma doonayaan ciyaaryahankan in toddobaatan milyan ay ku bixiyaan iyadoona dalabkii saddexaad ee doonayaan kooxda kubadda cagta deganar siddeetan milyan ay ka dhigaan lacag rikoor ah markaas ay ku qaadan karaan ciyaaryahanka layihahdo kasedo hadii kooxda kubadda cagta ee eh, deganars ay ku fashilanto arrinka kasedo option kale ayaa u furan kaasi oo ah inay la soo wareegi karayaan ciyaaryahanka qadka dhexe kooxda kubadda cagta ee eh, chelsea ninka layihahdo gorgino waa haddii kooxda kubadda cagta ee eh, benfica ay ogolaadaan ezo fernandes marka waxyaaba badan ayaa isku daba xiran oo kooxda kubadda cagta chelsia ujeedadu waxay tahay inay soo qaataan ciyaaryahanka layihahdo banfica kan oo ciyaara ezo fernandes haddii ay soo qaataana gorgino ay doonaya inay fasaxaan laakiin haddii banfica ay diido ciyaaryahanka layihahdo enzo in markaa aysan soo qaadanin kooxda kubadda cagta chelsea chelsea waxay doonayaan xili dambe in siddeetan milyan ay gacanta ka saaraan ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta arsenal iminkanba ay markaa doonayaan ninka layihahdo kasedo kadibna ay soo qaataan jorgino markaas macquul weyaan markaa in xagga uu qabto oo kooxda kubadda cagta lagu magacaabo the ganers markaa uu qabto laakiin xataa wararka qaar ayaa sheegaya kooxda kubadda cagta jelsia waxay doonayaan suuqa kaliibsiga inay shoog ay ka sameeyaan ama shoog ay ka dhigaan kaasi oo ah in markaa haddii xili hore ay la wareegaan ciyaaryahanka layidhaahdo enzo fernandes kadibna ay ku darsadaan ciyaaryahanka layidhaahdo eh, dabca muse kasedo oo labada waxay doonayaan in chelsea marka gacanta ku dhigaan waa sida iminka wararka qaar ay sheegayaan wayaan marka eh, ninka iskale kooxa kubadda cagta chelsea waa nin aada u khatar badan waa nin lacag fara badan bixiyey xilli ciyaareedkan waa nin lacag gaaraya shan ilaa iyo milyan lix oo milyan ayuu ku dhow yahay bixinta marka todi bohli waa nin aada u khatar badan tan markii kooxa kubadda cagta chelsea u yimid wuxuu soo qaatay ciyaartooy aad u khatar badan isagoo markaasi dabcan ciyaartooyda uu soo qaatay xataa durbal len ab laga sameyn karayo marka toodi inaba caadi maa keliya suuqa january iminkaas ilaanaya oo gabagabada sii maraya oo kow iyo soddonka sii maraya wuxuu soo qaatay ciyaartooy aada u tiro badan oo waxa uu doonaya ciyaaryahaankiisii dabcan toddobaad inuu soo qaato waxauu soo qaatay ciyaaryahanka layirahdo david datro oo toba milyan uu kasoo bixiyey kana doontay kooxda dabcan mold kadibna waxa uu soo qaatay ciyaaryahaanka yidhaahdo bidshill oo uu kasoo qaatay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo monaco oo soddon iyo shan milyana ah. andrey santos ayuu soo qaatay oo makaylo mudrigi ayuu shaqta duniski kasoo qaatay sideetan milyan ninka layihahdo nonoma daweke ayuu soo qaatay sagaal milyan kadib ninka layihahdo malio gusto uu soo qaatay kooxda kubadda cagta leon soddon milyan ayuu markaa bixiyay marka haddana wuxuu doonayaa boqol iyo labaatan milyan inuu markaasi bixiyo saaxiibada aragtidooda kala duwan ayay ka dhiiban karayaan suuqa kaliibsiga iminkan gabagaba sii maraya kooxahoodana oo ay ka hadli karayaan ciyaartooyda iminkanba isleeyihiin allelehee kooxdeena hadii ay soo qaadan lahaayeen ciyaaryahankaas iska fiicnaan laheyd waa saaxiibada ugu horeeya aynu fursa doonaa waayahay eh, saaxiibkan ugu horeeya ayaan soo qabanaya barnamijka qayb qaadanaya waayahay eh, the ganrs eh, wiil taageera ayaan soo qabanaya saaxib sanow aad iyo aad waxaan doonaynaa buuqa inaad ka soo dhex baxdo si saaxiibadaas si caadiya ah ku maqlaan aad iyo the gathers waxay doonayaan ciyaaryahanka la yidhaahdo eh, dabcan kasido gorgino ayaynu ku dhow yihin yaa isleedaha marka labada ciyaaryahan in midkooda uu ku fiican yahay kooxda kubadda cagta kasido daahelno dhaxda waaw thomas barka bedulkiisa noo fadhiisaa aad iyo aad waaw markaas horyaalkana waa cadaaw inaa qaadayna waa daaqadkaas dhacayan karbana waa haysanaa aad iyo aad marka haddii midkooda laba qaddexe ama haddii aad weysaan ninka la yihahdo kasedo waxaa qaadan karaysan gorgino aad iyo aad waayaha waayaha saaxiibkaa waa mahadsan yahay saaxibada kale ayaynu fursad siin doonaa oo barnamijka qayb qaadanaya oo waa ka marka la eego marka the ganers ka go-an tahay in ciyaartoy qadaxee soo qaataan marka saaxiibkan kale ayaan soo qabanaya oo barnamijka iminka ka qayb qaadanaya balso dhow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma walaalow magacaygu waa cabdiqaadir cali oo jooga suuqbacad waayaha saaxiib ola socotaa barnaamijka ciyaaraha isboortiga raadiyo kulmiya aad baan ola socda ku mahadsantiin sida isboortiga aada nooga sheekaysaan iyo wixii suuqa ka jiro aad iyo aad saaxaab sare didland dayga ayaa la maraya waana kama dambaysta suuqa kaliibsiga soo dhow maxaa ka leedaha suuqa waxaan ka leedahay suuqa niw ani horta manchester united taageeraa ko marka nin idhaa waxnoo imaad eric tinaag aad u madax adag aad iyo aad aad iyo aad maalmaan xoogo waa suuqeen toosantoo arsenal xoogo naga jibisa maahan waa naga suuqeen toosneed ma garat si fiican marka kooxda miy laba boos ubaahna suuqa caawa inu xirmaan umala inaa lix sac aad iyo aad caawo waa labadii labadii labada caawa saqda dhexe ha marka miy suuqeena anaga aad uma ficna kule jana january anaga yaa isleda labada xidig labada xidig xaggee ka ciyaaraha isleeda labada labada xidig qeybtee ka ciyaaraana isleedaha iyo ay kooxda kubadda cagta manchester ay u baahan tahay niyow nin la yiraa kasamir waxa rabaa macnaha martubl iyo ninka fred baa kama karaa hawshiisa marka samir hadda dhaqdhaqaaqiisa waa fiican yahay lakin waxaan rabaa nin caawiyo oo dhaxa oo fiican restona waa nin iska diya shacba u dheele isagana dhax u dheelsiinaya ma garatay aad iyo aad halo aad iyo aad aad iyo aad marka insha allah waxaan rajeynaya kulli nin madfi ka joogo macnaha la rajeynaya madfida dhexdooda aad ugu fiican aad iyo aad aad iyo aad waa ka waa ka waayahay saaxib sar waan kaaga mahad celinayaa saaxibada kale aynu fursiin doonaa waa ka manchester united iyada waxaa macquula in xili dambe ay si shoog ah ay suuqa usoo galaan laakiin hadda warkii ugu dambe waxay sheegayan in manchester ay suuqa aysan ku jirin lakiin waynu arki doonaa eh, aad iyo aad balso dhow asalaamu calaykum walaykum salam waraxma waa waa taageeraha weyn diiga iyo aad saaxiib soo dhow waa dhawahay suuqa kala iibsi soo xirmir waa gabagabo maanta weya maanta ugu dambaysa aad iyo aad labada habeenimo caabart <laughs> labada habeen waxawaaye degaanaliska inay wacdala soo dhigtaan rajeynaynaa master jarjiina inaa horta waxawaaye hadaawa jarjiina jelsi kasoo qaadanayna master baas <laughs> aada iyo aad <laughs> degaanaliska waxawaaye waa sii kala doontaa aad iyo waxaa rajeyna caabal jarjiina iyo laacabkan kale inaa keesa doono marka kaleetana waxawaaye aadad yaa isleeda marka gorgino iyo weliba ciyaaryahaanka la yidhaahdo dabcan bareyton u ciyaara qadka dhex ugu ciyaara kaseedo yaa isleedaa labada ciyaartooy horta labada ciyaartooy jirjiinasa ciyaartiisa horta waa la arka waa masterbaas waaye labada ciyaartooy waa fiicay marka waxaan rajeyna ama kushiita ama jirjiina caawa labadaas inaad horyaalka arsenal keeni doonto man city waxaa inaa ciyaaryaanka dhaqaaqa maqlahay aad iyo aad kanselo iska fasaxeen xaaladaa ku xun ma city <laughs> majer city kanselo <laughs> hadee iska fasaxeen sanadka waxaa horyaalka degaaransiidaa dhowsa qaaday dhowsahay aad iyo aad waddadii arsenal ku qaadi laheed ee rabtaa inay u fududeyso ma halkaa waxawaaye deeqsi arsenal deeq ugu sameey caawa marka waxaa rajeynana suuq waan arka dhigi doona aad iyo aad aad iyo aad sacabshir baan kaga mahad celinaya aad iyo aad waa ka waa ka arsenal waxa weeyaan haddii chelsea ay quudiso gorgino ay siiso oo kooxda kubadda cagta mancity ay hore u siisay ciyaartooyda muhiimka ahaa ee marka waa ka arsenal sanadkan waxaa lihi doonaaday lehe waa ka aad iyo aad mar walba kusii dhawaanaysa horyaalka waayahay saaxiibkan kale ayaan soo qabanayaa oo barnamijka qayb qaadanaya so dhow eedow maashan geeraalkayga qaliga cabdirashiid ibraahim calrushka cabdirsa qof tartamada gudur gudahambada radio k n m meel bejaban saaxiibada sportska jecel barqa wanaagsan aad iyo aad barqa wanaagsan walaashay soo dhow aadaama mahadsanta cabdirashiido intaa kadib kuweynta hablaha naciima cabdiftaxneha degmada diyaaqshiida gobolka banaadirna waa ku sugan cabdirashiid alelahe waa kaa inantaa soo dhow aadaama mahadsantae waa dhawe kule aan taageero la soo buda ahay aad iyo aad waa kaa xaalada liverpool waxaa weeya inkastoo ay si shooga ah ay u sameyn karaan suuqa kaliibsiga laakiin weli qadax ay u baahayeen kooxda kubadda cagta liverpool laakiin waxa leeyahay hadda waxaa macquul ah in ay si shooga ah ku qaadan karayaan ciyaaryahanka leicester city u ciyaaray yuri tilmanis horta aada waa mahadsanta kaleet teeda kale taleefonka looratn horta saacadaha u qaadano imbola kaanta waa rabnaa liverpool waa ka maqlaya maanta mar fiirinayo hogayaha qaar kuleyta liverpool waa dhibaatada inay ka bixi doonto inkastoo aad aad uga niijiwa anina afrikaabax xataa ka harmaa sanadkan dagaalaad berliga damerin champion waayahay waaya walaasha waa kaaga mahadcabdirashiido halkan aad waxaa u faraxsanaha markale dalka kooba dalra inaa real werig ku aadna masalan baasho liverpool madax degsimayala barasha barcelona madax degsiyaala taageerasha baasha haddaan hanay liverpool marka waxaa leenahay barcelona lagu iloobi doonaa waana masiixiina kooba dalra real markale inaa kutuman kulan alclasico maadaama isku aadka oo kulan adag kasoo baxay real madrid iyo barcelona oo yahay alclasico waa rajeynayna arrinkaasna real inaa tumi doono saaxiib doonaa barnaamijkana kasoo muuqataan arrintan la ognahay kaseedho dhaleetoona wiilkaas qalabka gasha dhaleetoona diidayinay fasaxaan chelseana waa rajeynaa inay ku guuldareysaan isa fernandes sababto chelseana ay kormaraan annaka waxaas marabno chelsea waxaa laga aadaa loo dhisaya marka hadda chelsea meesha nooga tagtana kooxda dabiyana caawinaysa oo oo kaalmaha sagaalayo tobnaad nagu caawinaysawaayahay walaashay waan kaaga mahad celinayaa waa ka aad iya taageeryaasha liverpool waxa weeyaan waxay taagan haddii chelsea sidaa kusii socoto waxaa weyaan in nabacdi ma lakiin liverpool aniga waxaan leeyahay horta liverpool mar walba waa koox aad u khatar badan waa koox awood leh waa koox markaas mar walba kambeeg soo sameyn karaysa liverpool hadii xdigahooda ay soo laabtaan sida luis dias oo kale diego jota bobi oo kale hadday soo laabtaan waxaa la aaminsan yahay liverpool in wadadii ay kusoo laaban laakiin xaqiiqadu waxay tahay horyaalka wax badan ayaa dhiman liverpool way u tartami kartaa ilaa hadda kaalinta afaraad xataa horyaalka inkastoo aysan macquul ahayn laakiin waxa weyaan kaalmaha labaad saddexaad way cariirsan karayaan marka waa kaa weli wax badan ayaa dhiman horyaalka qayb dhan ayaa dhiman marka tageraasha liverpool sanadkan waxaa macquula in xataa markaa dabcan ay ku guuleysan karayaan james leaga waa haddii xidigahooda muhiimkahay soo laaban karaya marka xaalad liverpool waa ka laakiin liverpool iyo xaalada chelsea markii la eego chelsea suuqaase ka shidantaha mooyaane laakiin labadaba xabad ay isdhahmaan ilaahay abuurta ma marka waa ka wanu arki doonaa saaxiibada kale aynu fursad sii doonaa barnaamijka qaadanaya marka the ganars ujeedadoodu waxay tahay marka hore kasedo ay soo qaataan haddii kasedo ay waayaan georgia ayay doonaya inay kasoo qaataan kooxda kubadda cagta chelsea bal saaxiibkan ayaan siinayaa soo dhow soo dhow waaya la socotay aad iyo aad iyo aad taageer jelsin waa ka the blues soo dhow suuqa kaliibsiga waxaa waay haddii kaalinta wale xataa lagu jiro waxaa waay suuqa kaliibsiga waa u shidantaa dhe waa ugu shidan <laughs> liverpool xaqaadwakaasa iyadoo dad u jaman qaadalaada <laughs> sanwata ciyaartooydeyda ciyaartooyda ciyaartooyda dalkan mm. waa waa waa waa inama caadi ma aad iyo aad caadi ma caadi ma waa marka waa malayn doona xidigo inuu kushandhee doono xidigo xidigo oo bir doono kuwan horeeba doona malena aad iyo aad aad iyo aad waxaa weyaan hadda baaris ayuu kusugan yahay jelsina caawa waxay doonayaan inay soo gabagabeeyaan xataa jelsi waxay leedahay xataa hadii ay soo gabagabeeyaan arinka enzo waxay doonayaan arsenal inay ka afduubtaan ninka la yidhaahdo kasedo eh, aad iyo aad iyo aad marka chelse waaa tony bol wax kasta u ogolayaas ninkaas waxaa weyaan nin taageera chelse ay urayaaqeen weyaan aad iyo aad aad adoonqabeen oo asiga saxda hadooyo sida maalinka oo arseet oo kale sax yeesho arsenal waxna waxaa ugu dugnaanaynaa hal sax saxda oo oo dhameystiran oo nin abe oo keeda noo fadhiya laba saxna ayaan rabnaa aad aad maadaama taageerada chelse ka mid tahay georgina kawaran inaad arsenal a jorjin walah arsenal ana jorjin maba rabno kubadiisa celiska iyo waaba nacno maba rabno warka waa iska siinayna dhe arsenal ha nin kubadda dhaqaaji karo kubadda arsenal asiga kubaddiisa kubadda oo baasbaaska u dheelaa baasbaaskana arsenal aa waa kubadda arsenal weeyaan aad iyo aad aad iyo aad marka chelsea leeyahay marka jaaya chelsea waxaa malaynaha in isbedel dhici doono bedelkana eh, kala keeni doona ciyaaryahan cusub eh, kooxda imaaday in isla qabsan doonaan gooryaalkan hadda wuxuu marayaa dalsan aan soo gaarnay laakiin waxaa malaynaya boos ka fagsa ina inaan la dagaalami karno james leaga aad i aad waa macquul weeyaan aad i aad marka james leaga oo kale ilaa booska afarta sare waxa weeyaan xilliga ugu fiicna horyaalka ayaa la marayaa aad i aad xilliga ugu fiican lamara xilligan dhibcaha hadda dhibcihi inay soo khasaar waa naga soo khasaareen balse waxaan arjeynaya hadda dhibcaha oo noo haray ee kulamada noo haray inaan badi doono oo dhibcaha kasoo kabsi doono ciyaaryahanadiina oo hadda noo imaadan ay isla qabsi doonaan si fiicanna isku qabsi doonaan u dheeli doonaan insha allah waaya saaxiib sare waan kaga mahad celinayaa aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waa ka oo si gaar ah waa mid ka mid ah taageerayaasha the bruce oo dabcan brihambu kooxda kubadda cagta chelsea suuqa kaliibsiga ayay markaa bedi waxay yihiin suuqa ciyaartoyda ama kooxda ugu badan xilli ciyaareedkan lacagta ugu badan bixisay weyaan xataa shanta horyaal marka lasoo daldaro chelsea ayaa lacag fara badan bixisay marka waa kaa soo dhow halo soo dhow ha waa ku maqalnaa Ah, walahi koox weykaasan yihiin inkastoo arsenal aan jelse isleeyahay isoo isoo farnais way qaadan kartaa mhm. laakiin waxaa urajaya in kaseedo iyo qaadan arsenal aad i aad adiga ah, arsenal ah, ka mid taha miyaa taageerashooda <laughs> aad iy aad marka waxaa weeyaan haddii eh, soo qaataan kaseedo iyo ninka la yidhaahdo eh, enzo sheekada wa isbedeli doontaa miya <laughs> intii arsenal jals arsenal dhisla jalsal dhisairo aad iyo aad iyo marka manchester suuqa kalibsiga inkastoo aysan ku jirin lakiin waxay doonaya xidii qadaxa bosk ericson oo kale inay soo qaataan anaga aniga waxaa isleeyahay inkastoo daal naa dhaawacan yahay garan diga noo roonaa lahay oo wambisaaka loo tusha karo aad iyo aad inkastoo lambarneyna u baahanaa wagrosti ciyaartooy fiican maaho si fiican mau fiican aad iyo aad mashaqeysta u noqon maya ninkaas a ninkaas walahi boosqaashiis way fiicantaa laakiin goolasha maku fiicno aad iyo aad waqti u baahan ya waa waxa waaye aad iyo aad inta xilli ciyaareed ka dhimanaa kaga budbudaysiin aad iyo aad wax aad iyo saxiib sar waxaan kaga mahad waa kaa saaxiibada weli barnaamijka ka qayb qaadanaya aad iyo aad ayaan ugu mahad oo inta badan waa kaa marka wararkii ugu dambeya waxay sheegayaan in arsenal weli ay doonayaan in markaa tartanka ama ay xoojiyaan dalabka saddexaad oo ay kooxda kubadda cagta brighton ay kaga doonayaan ciyaaryaanka rakasedo bal qofkan ayaa soo qabanaysa dhow aad iyo aad waan kaa qaadaysa dhow inatay waa yahay aad iyo aad barnaamijka la socota walaashay suuqa kaliibsiga soo dhow aad iyo aad liverpool xaaladaa ku xun liverpool xaaladda ku xun aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waan kaga mahad celinaya walaashay waa kaa liverpool qadaxe waajib ay ku tahay inay soo qaataan waa haddii ay doonayaan inay badbaadiyaan eh, dabcan eh, inta xil ciyaareed ka dhiman marka inkastoo fabino uu dabcan beryahanba kulamadii laga badiyay laakiin liverpool waxaa weeyaan si shooga waxay doonayaan suuq ay kusoo galaan soo dhow aad iyo aad aad iyo soo dhow lashay way nimcaan barnamijka la socote waa ka ganars ganars waayadan wax laga qaban karo ma lahan aad iyo aad sanadka aad iyo aad ciyaaryahanka yaraado kaseedo ay doonayaan optionka koowaad ah. haddii ay waayaan jorgino ay doonayaan inay la wareegaan ah. <laughs> aad iyo aad aad iy aad waa ka tageelasha the ganars waxaa weeyaan aad iyo sanadkan wax laga qaban karo malahan lahan aad iyo aad sanadkan arsenal ama horyaalka ku guuleysane ama maxaa la yidhaahdaa koob kale ama eurub leaga ha noqoto sanadkan arsenal horta horyaalka hadii laga qaado waxaa laleeyahay arsenal weligood horyaalka kuma guuleysanaya ilaa sababta xitaa sanadkan fursad fiican ayay haystaan marka waa kaa saaxiibada kale ee ugu dambey barnaamijka ayaynu fursad siin doonaa bal qofkan ayaa soo qabanaysa dhow waa dhawaa rasha door wanaagsan adeekarsa meeqaanka saaxiibada barnaamijka dhegeysanaya dhammaanteen aad iyo wanagsan walaashaysa dhow aada u dhawaha cabdirashiid oo filson waayo howlwadaagankaas oo ah aad iyaad filson barnamijka la socotay ee aada ula socday barnaamijka dib ugu soo faraxsanaaya marka suuqkala iibsiga usoo dhaadhaco mhm. horta taageero weyne arsenal usa cabitumayo guuldaradeedii ay kuu ahaa iyo real madrid arsenal markaan ku hormaro dalabkii ugu dambeeya oo saddexaad sideetan milyan ee kudbisay mhm. mana umalaynayo bareton inay soo diidi doonto maadaama xidigka qudiisa uu rabo inuu baxo kooxda noogu ciyaaro siduu isku muujiyo horena ugu sheegay kooxdiisa inay fasaxdo xamud moodaawa cabdirashiido arsenal inay bareto il ka fahantay maadaama benwed condon milyan kasoo siisatay silnimada labaatan milyan alexander torset xaqiiqda noocaas leeyahay torset arsenal oo ku dhacday breton maadaama lacagtaas ugu qalmin oo ka badan ugu qalmi uu yahay xidig muhiim u ahaa hadeerta aan ismuujiyey marka waxaan rajaynaynaa kaseeto haddii aan weyni xitaa gorginio inaan soo qaadan doono maadaama gorginio uu ku fiican yahay koox kubadda eesata uu yahay xidig jan qof hadii xitaa u imaadaan aa kubadda laga qaadi karin oo kubaddana baas tarbaas uu yahay waxaa rajeynayaa arsenal haday optionka inkastoo kaseeda aan jecelnahay laakiin wax kasta macquul waayo oo arsenal xidigay january soo wareegto oo xidigay ku faa'iiday sidii berig amrig obomiyan iyo thomas barty oo hadda halbowlaha qadka dhexa arsenal ah waxaa rajeynaynaa kaseeda inaan soo qaadan doono kooxaa kale liverpool a qayb ka doo sanadka aada ugu xumaa dhibaatooyinka ku dhacaayana waxaa leeyahay soo kabasha urajeynaya rajeynaya macalin golob iyo saalax iyo dhammaan jamaahirta liverpool arsenaal taageerayaasheeda cabdishiido marka laga soo tago kooxda sanadka taageeraya kooxda labaad taageerul nasiib waxaan awrajeynayna dooran aad iyo aad walaashay baa kaaga mahad celinaya waa kaa aad iyo aad aad iyo aad weli waxaa dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha doorka yaanan marka the ganars iyo chelsea ayaa ugu shidan suuqa kaliibsiga chelsea ujeedadoodu waxay tahay inay maanta soo gabagabayaan ciyaaryahanka lahada enzo fernandes keliya waxaa laga doonayaa in raya costa uu dabcan xaqiijiyo oo warqada saxiixo kadibna uu yidhaahdo enzo fernandes waa xiddig ka tirsan kooxda kubadda cagta chelsea inkastoo kooxda kubadda cagta ee eh, brighton iyadana ay diidan tahay laakiin waxaa la saadaalinayaa in ugu dambeyntii brighton ay ogolaan doonto dalabka saddexaad waxay kooxda kubadda cagta ganars waaya saaxiibka ugu dambeeyaa siinayaa oo barnaamijka qayb qaadanaya soo dhowo aad iyo sa barnamijka la socotay aad iyo so dhow waayahay saaxiibkaas ayaa ugu dambeeyey waa ka weli waxaad ciyaaraha duur saaxiibada waa yahay saaxibada weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duwarka e n n iyadoona weliaynu kugu guda jirno wararka diidlandeyga ee kama dambeysta suuqa kalibsiga ee ciyaartooyda weli kooxda kubadda cagta the ganers ayaa lasoo warinayaa in ay markaa dabcan doonayaan ugu dambeyntii inay soo qaataan ciyaaryahanka dalada gorgino maadaama iminkanba kooxda kubadda cagta breton ay weli diidan tahay arinka ciyaaryahanka dalado kasedo kale kaleetana kooxda kubadda cagta b g ayaa rajeynaysaa in inta xil ciyaareedkan ka dhiban ama ay kula wareegto garabka chelsea ee xakiim siyaaj oo doorbidaya kooxda in uu markaa u ciyaaro oo b g hadda ciyaaryahankan waxaa kusoo waya magaalada eh, dabcan eh, ama magaalada wadanka faransa eh, markii la eego baris iyadoona markaa dabcan ciyaaryahankanba uu hadda kusugan yahay halka tijaabada caafimaadka ayaana dhowaan u dhamaystiri doonaa sidoo kaleetana haddiinu eegnana arsenal ayaa sidoo kale ka fikiraysa inay dalabka gudbiso qadka dhexe ee leicester city ninka layhahdo yore telemanis oo heshiiskiisa iminkanba uu gabagabo sii marayo gobolka kubadda cagta manchester united ayaa kabtaankeeda ninka layhahda harry maguire waxay ka diiday dalab uga yimid inter milan balse booskiisa kooxda in ay markaa doonayaan inay markaas dabcan iska fasaxaan wargeyska dhiilay star ayaa sidaa warinaya inkastoo kabtan harry uu doonayay inuu sii joogo kooxda kubadda cagta ee the devilis dhan kaleetana sporis ayaa eh, maanta ku dhawaaqeysa saxiixa daafaca midig sporting lisbon ninka yirahdo pedro baro oo afartan iyo shan milyan oo euro ay ka bixinayaan wargeyska telegraf ayaa arrinkaa warinaya maanta ayna doonaya soo gabagabeeyaan dhan kalena sporting lisbon ayaa ku bedelan doonta pedro baro daafaca barcelona ninka layirahdo hector balarin fabrizio romano ayaa arrinkaa warinaya manchester united oo dalab oo dabcan toban dalab ama toban milyan ay markaasi dabcan ku doonayaan inay ku fasaxaan ninka layiraahdo anton elenga waxaana uu kooxaa doondoonaya waxaa kamid ah b s v koox kubadda cagta burisho dortmund yani waxaa leeyahay ninkan waxay doonayaan toban milyan ku fasaxaan ay gebi ahaanba marka ay iska siiyaan kooxahaasi dhan liverpool ayaa xagaagan si lama filaan ah ama iminkan wararka waxay sheegayaan inay u dhaqaaqi karayaan ciyaaryahanka layirahdo ingolo kante oo heshiiskiisa chelsea dhacayo si ay qaadka dhexe ugu xoojiyaan marka waxaa leeyahay liverpool waxay doonayaan si shooga ah in ingolo ay gacanta ku dhigaan dhan kalena eh, haddii aanu egno kooxda kubadda cagta newcastle united ayaa qadka dhexe shifl united ninka layihahdo sander berg oo aragta bedelka ninka layihahdo shilfey oo netan forest kaga soo biiray dhan kalena kooxda kubadda chelsea waxay qorsheynaysaa in eh, xili dambe isku dayado saxiixa muskaseeda oo brighton ka tirsan xataa haddii ay dhamaystirto ciyaaryahanka yihahdo enzo fernandes marka chelsea waxay doonayaan suuqa kalibsiga shoog inay ka sameeyaan oo labada ciyaartooyba inay dhigtaan waa enzo fernandes lacag waaliya ka bixiyaan xataa kaseedeg lacag waaliya ka bixiyaan taa waxay noqon doontaa taariikhda kooxda ugu horeysay sidaa sameysa oo marka la eego suuqa kalibsiga in laba ciyaartooy waaweyn oo fiican oo haddana lacag waaliya laga bixiyo waxaa weyaan waa wax inabaanan caadi ahayn marka chelsea lacag badan ayay ku doonaysaa si ay gorgino ugu fasaxdo arsenal michael arset ayaana taageer weyn u ah qadka dhexeed reer talyaaniga ninka la yidhaahdo gorgi marka gorgina dhanka ay weliba kooxda kubadda cagta the ganers uu qabanaya leeyaha barcelona waxay isku dayi doontaa saxiixa xiddii qadka dhexe morocco iyo weliba qadka dhexe fiorentina ninka la yihahdo sofian amrabat marka suuqa intaysan xirmin ayaa leeyahay way doonayaan kooxda kubadda cagta barsha ninka la yihahdo amrabat waa nin aad u khatar badan barcelona ayaa iminka ma doonaysa yeelaya ciyaaryaanka inay markaasi gacanta ay ku dhigaan ay markaasi dabcan la wareegaan amre bat waa nin khatar badan waa nin markaasi dabcan sbiri leh haddii barcelona ay soo qaataan booska ciyaaryahanka larada buska sida ayaba ku haystaanba marka waxay doonayn ciyaaryahankaasi gacanta kudhigaan dhanka labaatana haddiinu eegno ciyaaryahanka larada isco waxuu heshiisiila labada kun afarta ugu biiray kooxda kubadda cagta yunin berlin waana kooxda bundesliga ka dhisan weeyaan marka isco oo ay qurux badan kusoo qaatay kooxda kubadda cagta marengeyska ayaa ugu dambeetii hadda waxa uu ku biirayaa dhanka weliba jarmalka oo union berlin ayuuna doonaya inuu ku biiro dhanka latanadin ogan tobabaraha koxda kubadda cagta manchester united nicola tenhag ayaa go-aansaday in safar ay ku tagayaan magaalada la yidhaahdo las vegas oo uu markaa halka kulamo diyaargarowga ku qaadan doono isbuucan markii la eego marka manchester united ayaana dhinaca ee dabcan tegi doonta iyadoo markaa dabcan ay doonayaan in ciyaartooydaasi halka kusoo almeytayaan weeraan laba maalin kusoo qaataan ma united waxaa laleeyahay waxay doonayen halkaasi in ciyaartoodaasi ay geeyaan markaa marka tenhag ayaa doonaya inuu ogaado sida ciyaartooydiisii ay ula dhaqmi doonaan muddada ay joogaan ama uu joogo eh, ciyaartooda ay joogaan meesha la yirahdo las vegas oo kamid ah meelaha ugu muhiimsan marka tobabare tenhag ayaana doonaya inuu eh, kala shahandeeyo xidigihiisii isagoo markaasi calaamadeen doona kuwa sharciga dabcan ama kuwa markaasi dabcan doonaya inay si fiican u ciyaaraan iyo kuwa kale marka halka ayay doonaya inay ciyaartooyda kusoo tababartaan dhan kaleetana haddiinu eegno kooxda kubadda cagta barcelona waxay markaasi dabcan weli yihiin kuwa aad u khatar badan oo xilli ciyaareedkan la liigaha ayay doonaya inay gacanta ku dhigaan inay ku guuleystaan waxanu ognaha kooxda kubadda cagta real madrid ayay markaa ku aadeen wareega afardhamaadka ee kobadalreega laba kulan oo aad u khatar badan daawan doonay kulan horyaalah yacni saddex kulan ayaa isku dhiman kooxda kubadda cagta barcelona laba kulan hore barcelona maray badisay hal kooxda kubadda cagta lilya maray badisay marka barcelona waa kuwa aada u khatar badan islawar kooxda kubadda cagta barcelona denogno kooxda kubadda cagta barsha ayaa wejigabax kala kulantay waxaana loo diiday in loo diiwaangeliyo difaaceeda bidix ninka layrado marcos senso oo heshiis cusub oo waqti dheeraada ah u saxiixay soddon laba sana jirkan ayay barcelona shaacisay inay u kordhiso qadaraaskiisii hore ee uu u saxiixay markii eh, sida xurka ah ama sida markaa dabcan ee caadiga uu soo biiray koox kubadda cagta ee barsha kana soo tagay chelsea marka waxaa leeyahay ninka lama diiwaangelin karayo xaalad dhaqaale ayaa jirta laakiin barcelona oo keliya labayo toban bilood heshiisa cusub u kordhisay qandaraaska alonso ayaa la rumaysan yahay inay sare u qaadayo mushaarkiisii sidoo kale kaleetana uu doonayo in markaa dabcan uu sii joogo ilaa labada kun afar labaatanka ilaa shan labaatanka barcelona ayaa waxaa hore looga diiday heshiiso cusub oo ay ka seexdeen da ama daayaradooda qadka dhexe sida gaafi iyo daafaca dhexe ninka laado ronald daruuq oo kuwaasi oo ilaa hadda aan si rasmi ah ugu jirin liiska kooxda koowaad maadaama qandaraaskooda cusub wakhtiga dheer uu jibinayo sharciga dhaqaale marka eh, markii la eego barcelona xidigahooda way ciyaari karayaan laakiin waxaa leeyahay weli kooxda kubadda cagta baarsha dhaqaale dara ayaa haysata waayahay waxaa la sameeyey isku aadka efekaabka iyadoona isku aadka tartanka efekaabka wareegiisii shanaad la shaaciyay waxaana kala badbaaday kooxaha waaweyn ee loo saadaalinayay inay marka madaxaas la gali karayaan lix iyo tobanka kooxood ee wareega shanaad ku kala bixi doona ayaa qoratuurka loo sameeyey waxaana mancity oo kasoo tallaabsatay arsenal ee ka badbaaday inay ku dhacdo kooxaha kale ee horyaalka bermeliga iyadoona la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta breston city sidoo kale kooxda kubadda cagta manchester united oo guul weyn kasoo gaartay kooxda kubadda cagta lidin ayaa waxay wajihi doontaa naadiyada ee aan weli soo bixin ama naadiga kooxda kubadda cagta westerham mooyaan oo ay markaa ku beegantay marka waa kaa iyadoona kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo manchester city iyo waliba kooxda kubadda cagta brestol iyo manchester united iyo westerham fulham iyo ledis waa kuwa isku aadkala sameeyay weyaan oo kooxaha ciyaari doona haddaba haddiinu egno kooxda kubadda cagta real madrid iyadana waxay markan doonayaan in weerar ay ku qaadaan kooxda kubadda cagta liverpool dhanka suuqa kooxda kubadda cagta barengeska ayaa weerar ku qaadaysa liverpool oo markeeda horeba ku jirto dhibaato weyn waxayna doonayaan inay kala soo wareegaan xidiga lafdhabar ku ah ee qorshaha tababara yordan colob inkastoo waayadanba bobi uu ahaa nin markaas ka dhaawaclaa laakiin waa nin qatar badan weeyaan real madrid ayaa waxay raadinaysaa ciyaartooyda afka hore weerarka ugu ciyaara aana lacag badan ku bixin amaba si bilaasha uga soo wareegayaan waxaana hadda diiradda soo galay ama la aaminsan yahay in markaa roberto farmino ku beeri karaya koox kubadda cagta mareenkiiska soddon iyo kow sana jirkan oo qandaraaskiisa anfield uu ku eegyahay dhammaadka xilli ciyaareedkan ayaa la sheegay real madrid ay go ama ay ka go-aan tahay in soo xur ah ay kula soo wareegaan marka uu dabcan gebagabada markii la eego marka rim bizama oo dadiisa tahay soddon shan sana jira ayaa leeyahy boobi bedel uu noqon doonaa firmiino oo liverpool labaatan sagaal milyan oo geni kaga soo iibsadeen koox kubadda cagta hefenham labada kun shan iyo tobankii ayaa waxa uu ka caawiyay ridis inay ku guuleystaan todoba koob oo ay ku jirto james league iyo brmeliga marka sida uu qoraya wargeyska layihahdo defense real madrid waxay si dhow ula socotaa xidiga bobby farmino inkastoo farmino uu markaa dhawaan uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu sii joogo anfield laakiin hadda waxaa leeyahay ninka waxaa macquula ah in kooxda kubadda cagta marengeyska ay qaadan karayaan waaya saaxiibayaal guud barnaamijka ciyaaraha doorka intan ayaa kusoo gabagabeynayaan ol kulanti